alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu nisaa tafsiirkeedaynu ku soo jiray aayaadkan ku saabsan rasuullada uu ilaahay soo diray qaarkoodna in laynooga qisooday qaarna aan laynooga qisoona warkooda laynoo sheegin waa ka hadalla waa laqbaynay cadadka nebiyada inaynaan garanayn baana saxan oo axaadiista ku soo aroortay cadadka ambiyada waa daciifa waxba kama asixin hadday tahay xadiiska uu sheikhu qoray jalaaldiin asuyuuti isagoo ka soo xiganaya sheikhiisa jalaaldiin almaxalli oo siddeedda kunee nebi sheegaya iyo hadday tahay xadiiska kale caanka ah ibnu xibbaan wakayruhu soo wariyey min xadiisi abi dar oo tilmaamaya boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi inay tiradoodu ahayd inkastoo culammada qaarkood ay quweeyeen oo bacdi ay saxiixiyeenba sida ibnu xibbaan iyo xaakim iyo albani oo isaguna markaa duruqda isu geeyey haddana culamo badan baa daciifisay oo yidhi waxba kama asixin oo uu ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal wa waghayruhu ay ka mid yihiin mutaqadimiin iyo mutaakhiriinba duruqda ah, markaa kollay soo aroortay ee laysku xoojinayo iyaga laftooda dacfigoodu de daran yahayoo wax dacfigu yasiir yahay kuma sugna qaarkood waxaa ku sugan qaar markaa dacfigoodu shadiid yahay oo rag markaysagaa dacfigoodu daran yahaa ku sugan asaaniidda qaarkoodna waxaa ku kulmay saynu horeba usoo sheegnay cillooyin badan oo laga yaabo inuu saddex cillo kala duwan leeyahy saas waxa saxan cadadka nebiyada wax ku sugnaadoo ku asaxa inayna jirin waxaynu soo sheegnay nebi iyo rasuul in farqi u dhexeeyo cumuum iyo khusuus u dhexeeyo ayaynu tilmaannay su-aal bacdulikhwa ay soo tuureenna waxay ku saabsan tahay ra'yiga culammada qaarkood ay yidhaahdaan nebi waxaa la yidhaahdaa ka loo waxyooday laakiin inuu cid wax gaadhsiiyo aan loo dirin oo qowm aan loo dirin oo aan la amrin markaa tabliiqiyo gaadhsiin nebi baa la yidhaahdaa ka loo waxyoodee tabliiq iyo gaadhsiin la amrayna rasuul baa la yidhaahdaa tacriifkaa ka warran buu yidhi jawaabtu waxay tahay tacriifkaa kollay waxaa loo nisbeeyaa jumhuurku inay qabaan ha yeeshee tacriifka caynkaasa nadar baa ku sugan waayo arrinka ku saabsan gaadhsiinta dadka wax la gaadhsiinayo oo munkarkiiyo xumaanta la reebaayo oo macruufka la amraayo aaxaadul umma baa la amraybe sidee nebi ilaahay u waxyooday aan loo amrin afraadda ummaddaabaa laga rabaa inay dadka gaadhsiiyaan oo xumaanta ka reebaan lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alithma wa aklihim alsuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun in laga reebi waayo dadka xumaanta ficilka ugu xun baa lagu tilmaamay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun yacni aaxaadulumma iyo afraaddii nebiyada raacsanaa ee rabbaaniyiintii culammada ahaa haddii lagu tilmaamay dadka inay wax ka reebi waayeen oo xumaanta u diidi waayeen wanaaggana amri waayeen lagu dhaleeceeyey laguna tilmaamay sunci iyo ficilba ka ugu xun inay sameeyeen say u dhici kartaa nebi ilaahay u waxyooday oo u fadilay in la yidhaahdo adigu iskaga cibaadayso waxyigaannu ku waxyoonnay iyo cilmigaannu ku barnay laakiin dadka inaad wax u sheegtaa kuma saara kumana dhaleecaysnid waxaa muuqata qowlka noocaasi markaa inaanu saxnayn xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyna wuxuu sheegayaa maa bacasa allahu min nabiyin ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum wa yundirahum shara maa yaclamuhu lahum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ilaahay nebi ma soo saarin ama ma nebi ma soo dirin ilaa xaq waajiba ay ku ahaatay korkiisa an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum inuu ummaddiisa tusiyo khayrka uu og yahay inuu tusiyo u sheegaa xaq ku waajiba inay ahaatay mooyaane wa yundirahum shara maa yaclamuhu lahum una uga digo sharka wuxuu u og yahay ee shar ku sugan yahay saas aawadeed jawaabtaas saasaa culammada markaa qaarkood ay u radiyeen una tilmaameen qowl halata inuu yahaan sax ahayn tacaariifta kale culammadu ku tacriifiyaan waa mutacadida bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen nebi waxaa la yidhaahdaa ka sharci hore jadiidinaya oo cusboonaysiinaya rasuulla waxaa la yidhaahdaa ka sharci ibtidaa'iya lagu soo dejiyey jawaabta caynkaasa lafteeda nadar baa ku suganoo yacni jumhuurka culammadu waxay qabaan aadam inuu ahaa nebi uu ahaa ee aanu rasuul ahayn culammada qaba inuu rasuul ahaa ma ishkaal gelinayso ilaa ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan nebi rasuula inuu ahaa aadam ayay qabaan laakiin waxaa daliil uga baahanuun rasuulnimada aadam inay sugaan laakiin sida kale ma ishkaal gelinayso tacriifkay ku tageen wax daliiloo caddaynaya aadam inuu rasuul ahaana ma hayno laakiin nebi xadiis baa ku soo nebiyun mukallam calayhi asalaam tacriif kale culammadu waa mareen oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen nebi waxaa la yidhaahdaa waa kow ilaahay u waxyoodo cidda ka agdhowna ama ehelkiisa ha noqoto ama cidda ka agdhow oo kale markaa ha noqoto iyo cidda ku tacalluqdee inuu wax u sheego la saaray laakiin ummad dhan aan loo soo dirin rasuulna waxaa la yidhaahdaa ka qowm loo soo diray oo la amray qowmka inuu marka waxa weeye aad ugu yeedho oo markaa waxaweye la munaadaroodo oo la doodo yani markaa la amray yacni marka hore irsaalka waa ka siman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida loo soo diray midna si makhsuusa ayuu noqonayaa rasuulkana wuxuu noqonayaa in markaa loo soo diray cala alaqali qowm loo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa isaga waa risaala caamo dee waxaa loo soo diray dadkao dhan baa loo soo diray tacriifka caynkaasa waxaa ku tegay ashaykh alcallaama cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi sida majmuucaadkiisa iyo kutubtiisa ku sugan waana tacriif jayid ah waxaan u deliishaday nusuusta qaarkood oo ka dhaxaysiinaysa irsaalka rasuulka iyo nebigaba oo allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila ida tamannaa alqa ashaytaanu fii umniyatih fayamsakhu allaahu maa yulqi shaytaanu uma yuxkimu allaahu آياته wamaa arsalnaa inta la hormariyey ayaa waxaa la yidhi min rasuulin walaa nabiyin wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila ida tamannaa alqa shaytaanu fii umniyatih marka nebiga aan rasuulka ahayn isaga waxa weeye dadka ka agdhow iyo ehelkiisa iyo cidda ku tacalluqda yacni kuwaasu iyagu wax u sheegayaa yacni sharciga marka lagu soo dejiyey ama waxyiga loo waxyoodayna waa ku cibaadaysanayaa intaa ka agdhowna waa marka u sheegayaa laakiin qowm markaa inuu yacni markaa yacni xil iska saaro wax sheegooda iyo ladoodkooda iyo marka waxa weeye inuu markaa meel walba wax uga sheego mid la saaray ma aha tacriif kaloo ka duwan baa jiro afraad isaga ibnu taymiya ayaa tilmaamay khulaasadiisu waxay tahay nebi waxaa la yidhaahdaa ka markaa sharci hore jadiidinayo sharci nebi hore cusboonaysiinaya ama markaa cid muwaafiqiina loo diray oo markaa muslimiin ah baa loo diray haddii gaalo loo dirayna waa hadduu sharci nebi hore jadiidinayo cusboonaysiinayo labadaasiyood buu u dhacaa laakiin rasuulku waxaa loo soo diraa dad mukhaalifiina loo soo diraa oo markaa waxa weeye markaa loo soo saaraa yacni sharci ibtidaa'iyana in loo soo dhiibo way u badan tahay naxwu haada cibaaro caynkaasoo kalea ayuu markaa tilmaamaa kolle cibaarada nowcan maa ijmaal baa ku sugan laakiin culammada qaarkood siday u markaa u khulaaseeyeen naxwa haada weeye ishkaalla kole kama marna tauu markaa cabdiraxmaan ibn yaxya mucallimi sheegay waxaad moodaa kollay tacriif qawiya inuu yahay cala kulli xaal tacaariifta dhammaan cumuum iyo khusuus inuu udhaxeeyo nebi iyo rasuul bay isku waafaqsan yihiin afarta tacriif aynu tilmaannay intuba oo nebi ayaa caamsan marka laga eegaayo min jihati ahlihi rasuul ayaana khaasan yacni markaa oo rusushu waa bacdi nebiyada ka mida waxayna ugu dambeeyey aayaddan boqol iyo lix iyo lixdan laakiin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmih waalmalaa'ikatu yashhaduun wakafaa billaahi shahiida aayadda waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah ihbaatu cilmi illaah sifatu alcilmi in allah loo sugo waxaa ku sugan qolyihii sifaatka diidaayey ee jahmiye iyo muctasilo raddi baa ugu sugan aayaddu ay radinayso anzalahu bicilmih oo muctasiladu waa oggol yihiin ilaahay inuu caliim yahay laakiin waxay leeyihiin sifo cilmi la yidhaahdo in lagu sifeeyo oo qadiimo ah tan noocaasi tawxiidkay ka hor imanaysaa kulaha oo waaxidnimada ilaahay bay diidaysaa markaa saas aawadeed caliimun bidaatihi bilaa cilmin waatay yidhaahdaan marka bicilmi intuu ilaahay inoo sheegay anzalahu bicilmih ilaahay cilmigiisa ayuu ku soo dejiyey xaaluu cilmigiisa ku dheehan yahay ayuu allah soo dejiyey bicilmihina saynu sheegnay yacni mar waxaa markaa yani laga dhigaa inay xaal ka tahay faacilka calaa haada waa sariix bay ku taho waa ku caddahay sifanimada anzalahu allah waa soo dejiyey kitaabka wuxuu kitaabka allah soo dejiyey waa eh, yacni markaa faacilka laga xaalaynayaa oo huwa ah oo allah u noqonaya ayaa laga xaalaynaya wuxuu allah soo dejiyey kitaabka xaaluu allaah yahay multabisan bicilmihi cilmigiisii mid ku dheehan uu yahay aw caaliman yahay marka waxay noqonaysaa sifatulcilmi in la sugaayo haddii kitaabka laga xaaleeyo lafteedana yacni xaaluu cilmiga ilaahay ku dheehan yahay kitaabkiioo yacni markaa cilmiga ilaahay yacni wax ka midii ku sugan yihiin iyo macluumaadkiisi markaana waa laga qaadanayaa sifatulcilmiga laakiin ta kalea kaga sariixsan wuxuu kale allah inoo sheegay malaa'igtu inay ka markhaati kacayaan inaad rasuul ilaahay tahay waalmalaa'ikatu yashhaduun marka allah baa ka markhaati kacayaa la hormariyey laakiin illaahu yashhadu bima anzala ilayk laakiin waa xarfu istidraag istidraaggu wuxuu u baahan yahay mustatrak yacni shay ahoo mustadraku calayhi oo wax laga soo istidraakayo oo laga daba tegaayo waxaanay dhacdaa bayna diddayni laba shay oo isku lid a ah bay dhex dhacdaa marka shayga wax laga soo yacni istidraakayaa waa kee ee liddiga ku ah allaahu yashhadu waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood markuu allah inoo sheegay inuu u waxyooday nebi maxamed u waxyooday siduu ugu waxyooday nebi nuux iyo nebiyadii kale ka dambeeyeyba siduu ugu waxyooday inuu ugu waxyooday nebiyada qaarkoodna weliba si gaara loo sii sheegay waa waa takhsiisun bacda tacmiimin weeyaani uuna sheegay allah rasuullo badan inuu soo diray rasuulladaasina ay markaa cudurdaarka goynayeen ayaa la yidhi laakin illaahu yashhadu bimaa anzala ilayk culammadu waxay dimni ahaan waxaa meesha ku jirtaa yacnii gaalada lala khitaabayo lala hadlayaa inay arrinkaa iyagu markaa ay qiri waayeen nebi muxammed iyo nebiye kaleba inuu ilaahay u waxyooday ama bacdi nebiyada ka mida oo nebi muxamedna ka mid yahay inay markaa diideen inay qiraan nubuwadooda marka macnuhu wuxuu u dhacayaa idinku laakiin nebi maxamed waa ka markhaati kici weydeen nebinimadiisa sifadii nebi maxamedna way qariyeen nimankii ahlu kitaabka ahaa ee kutubtooda lagu sifeeye sifadiisa lagu sheegay ee garanayay inuu rasuul ilaahay yahay way qariyeenoo waxay yidhahdeen kiis lagu sheegay kutubtayada ma aha bay yidhaahdeen marka haddaa idinku ka markhaati kaci weydeen laakiin illaahu yashhadu allah baa ka markhaati kacaya bimaa anzala ilayk macnuhu saasuu dhacayo hadday iyagu ka markhaati kici waayeen allah baa ka markhaati kacaya sidaasaa istidraagu uu dhacayo wa kafaa billaahi shahiida baa lagu khatima shahaadada ilaahay ka markhaati kacay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul ilaahay yahay shahaadadaa kaafiyadii maxay ku xasishay mufasirku wuxuu inoo tilmaamay kitaabka qur'aanka ee mucjiska ah ayuu kaga markhaati kaco ku caddeeyey kitaabka mucjiska ah inuu rasuul ilaahay yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama uu kitaabkaa la yimi kitaabkuna mucjiz yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen macno ka ballaadhan taas in laga tilmaamaayo oo shahaadada ilaahay waxay ku dhacdaa bilqowli iyo bilficli bay labadaba ku dhacdaa odhah ahaan ilaahay waa uga markhaati kacay muxamed inuu rasuul ilaahay yahay muxammadun rasuuluullah qul yaa ayuha annaasu innii rasuuluullaahi ilaykum jamiica aayado mutacadida ayaa lagu sheegay tabaaraka aladii nazla alfurqana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira aayaadka qaarkood oo sariix ku ah iyo qaar ku daahira mid walba marka inuu rasuul ilaahay yahay bilqowli ilaahay waa kaga markhaati kacay bilficlina waa kaga markhaati kacay bilficlina waa kaga markhaati kacay bilficliga uu kaga markhaati kacay waxaa soo gelaya mucjizaadka uu ku laray oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu siiyey qur'aankuna ka mid yahay waxaa ka mida ah mucjizaadka kale tirada badan leh ee nabiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey ee khawaariqulcaadaadka ee caddaynaysay rasuulnimadiisa caddaynaysay waxaa yacni markaa shahaadada markaa bilficli uu ilaahay kaga markhaati kacay nasriga uu ilaahay u gargaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yacni isagoo dadka u sheegay inuu rasuul ilaahay yahay yacni u sheegay wax kastuu amrayaa inay amar ilaahay yahay uu sheegay wax kastoo uu reebayaa inuu ilaahay wuxuu markaa soo dejiyey tahay uu sheegay wax kastoo uu xalaaleeyey ama xaaraantinimeeyena uu xagga allah ka yimi inuu yahay yacni markaa uu sheegay cidda markaa waxa weye isaga beenise ka hor timaadaa ee ka gaalowdaa inay naar gelayso oo ay marka aakhiro hoogayso naartana ku waarayso uuna sheegay markaysaga yacni in lala jihaadaayo dhiiggooduna bannaan yahay xoolahoodana iyo maatadooduna ay xalaal tahay oo la furanayo o la haniimaysanayo maatadoodana marka waxa weeye markaa in la qafaashaa markayse marka ay bannaan tahay dhiiggooduna uu bannaan yaho lala jihaadaayo intaaba uu sheegay mid walbana uu sheegaayo in min cindi illaahi arrinkaasi ka yimi sheegista uu sidaa sheegaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay caddaynaysaa inay markaa dhab tahay siday ku caddaynaysaa waxaa weeyaan bay yidhahdeen culammadu haddaan tusaale soo qaadno masalan haddii markaa boqor adduunyada uu ka jiro oo mamlako iyo boqortooyo uu leeyahay oo intaa uu ka taliyo xukunku iyo taladuna awooddu gacanta ugu jirto mid ka warqabo aad uga warhayo yahay boqor awood badanna yahay haddii maxalla wilaayatihi ama maxalla mamlakatihi meeshii boqortooyadiisa iyo meeshuu ka talinayey hadduu nin qabqablihii ka soo dhex bixi lahaa oo ciidan wataa oo odhan lahaa boqorkaa isoo amray amarkaygu waa amarka boqorkaan ku shaqaynayaa waxaa laygu yidhi markaa awaamirtaa dadka sii qofkii diidana shaqo ka qabo waxa weeye markaa gacanta saar la dagaalan oo lay yacni xoolahood iyo maatadoodana qafaalo hadduu markaa qof sidaa odhan lahaa ninkaasina qabqabla yahay ciidan wata hogaamiye yahay meeshuu ka soo baxay ay tahay meeshii boqorkaasi ka talinayay ama madaxweynahaasi ka talinayey yacni ficil ahaanna uu u fuliyeyoo odhaah keliya aanu ku kaaftoomin oo dadka qaarkood sidii ku laayey xoolaha ku qafaashay yacni marka maatada ku qafaashay sidiina uu wado wax walbana uu yidhahdee anigu amarka boqorkaan ku shaqaynayaa iskama samaynayo waa amar boqor waxaan samaynayaa meeshuu ka samaynayaana tahay meeshuu ka talinaayey boqorku hadduu arrinkaa wax ka qaban waayo caddayn ma u noqonaysaa inuu markaa amarkaasi jiro oo iska daawado maalin boqolo markaysaga uu la dagaalamo oo uu yidhahdo anigu iskama samaynayo amar boqor baan ku shaqaynayaa maxay odhan lahaayeen dadku haddii warkaasi aanu jirin muxuu wax uga qaban waaye soo ma ciduu ka baqayana aynay ahayn ee uu ka awood badan yahay boqorku yacni markiiba waxaa dadka u caddaan lahayd oo ay garan lahaayeen in marka waxa weeye warka uu sheegaya uu dhab yahay waayo haddaynay jirin waxbuu ka qaban lahaa hadduu naftiisa dee uga baqay waa shay kale ya waxaynu u jeednaa oo culammadu misaalkaa u soo qaataan markay sheegayaan yacnii mulkigan oo dhan allah isagaa iska leh isagaa meligii ah isagaa boqorkii ah isagaa maaligii ah isagaa abuurtay isagaa maamulaya isaga mudabbirka ah isagaa ku tasarufaya isagaa qadarkiisu ku dareeraya cid la awooda iyo cid u beegtoomi kartaa toonna ma jirto nebi maxamed haddaanu rasuul xaqa ahayn wuxuu noqon lahaa haddaanu sidaa ahayn rasuul xaqa weeyaane wuxuu noqon lahaa dee beenawaas ku been abuuranayuu noqon lahaa allah ku been abuuranayuu noqon lahaa marka dee waxa weeye yacni deg deg buu ilaahay ciqaab deg dega uu keeni lahaa wax ka qaban lahaa waayo allah cid ku been abuurata uma kaadiyo shaahidkeedu qur'aankay ku sugan yahay walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu alwatiin muxamed hadduu been naga sheegi lahaa halbowlahaanu goyn lahay xawlmaridkaanu goyn lahay waxaanu ku qaban lahay midigtaanu ku qaban lahay ama midigtiisaanu qaban lahay labada waa loo fasiraa yacni ciqaab degdegaa loo keeni lahaa masalada noocaasa markay culammadu sheegayaan waxay yidhahdeen waa shahaadatun bilficli bay yidhahdaan alcallaamatu ibnu lqayim masalada noocaasa si fiican buu u caddeeyey wakadalika shaarixu alcaqiidati altaxaawiya ibnu abilciz alxanafi wuxuu odhanayaa markaa mas'aladan markuu ibnuqayim sheegaayo wuxuu odhanayaa waa daliil waadixa iyo shahaado cad weeyaan laakiin dadka markaa eh, dadweynaha guud khaasadaa fahmi karta buui dadka xulkee gaarka ah ayaa markaa tan fahmi kara buui laakiin waxaa uga sahlan jumhuurka dadkiiyo caammada khawaariqulcaadaadka iyo mucjizaadka kale inay ku gartaan rasuulku inuu rasuul ilaahay yahay taasaa ashalu licaammati innaas laakiin tani khawaasta hadday eegaan waa markaysagaa daliil waadixoo cad wey iyadoo jamaciisu uu yar yahay cidda markaa nebi maxamed la socotay atbaacdiisa ayaa cadowyadii ka soo hor jeedae tirada badnaa ya ee saanadda badnaa ee gaadiidka badnaa ee cadadka badnaa cudiya cadadba ayuu haddana ka qaalib noqonaya markaasuu mar walba ilaahay wuxuu siinaya nasri cusub ya min nasrin ilaa nasrin ilaa nasrin ya yani markaa saasaa loo siinaya taasina waxay noqonaysaa shahaadatun bilficli marka waxa weeye shahaadada ilaahay waxay u qaybsantaa rasuulka risaaladiisa uu ka markhaati kacay shahaadatun bilqawli iyo shahaadatun bilficli allah waxauu yidhi ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaah ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wasaduu dadka ka manciyo u diiday can sabiili illaahi wadada ilaahay dadka u diiday waa diinka ilaahay xaqa ah qad dalluu xaqiiqe waa lumeen oo waa anbadeen dalaalan baadi baciidan xaqa ka fogo ka dheer bay anbadeen oo lumeen dalaalka baciidkiina waa dalaalka kufriga ah waayo dalaalkii wuxuu u qaybsamaa dalaalun duuna dalaal dalaal ka sokeeya dalaalkii weynaa ama fogaa iyo dalaal baciid ah waa dalaalun fawqa dalaal waa dalaalka kufriga ah ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa dalamuu xadgudbay lam yakun illaahu liyakfira lahum lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum ay muriidan mid doonaaya ma aha liyakfira lahum inuu u dembi dhaafo mid doonaya ma aha walaa liyahdiyahum yo inuu hanuuniyo toonna ilaahay mid doonaya ma aha dariiqan wadda ku hanuuniyo ilaa dariiqa jahannama waddada jahannama mooyaane khaalidiina fiiha abada waddada jahannama mooyaane waddada jahannama waa ku hanuuninayaa khaalidiina fiiha xaal markaa yacni ay ku waarayaan jahannamo gudaheeda markaysaga ay ku waarayaan ay suganayaan jahannamo gudaheeda inay ku waaraan idaa dakhaluuha markay galaan dabadeed abadan weligood wa kaana daalika wa kaana wuxuu ahaaday daalika kaas oo markaa jahannamo in la geliyaa oo ay jahannamo ku waaraan cala allaahi yasiira ilaahay mid u sahlan bay ahaatay yaa ayuha annaasu dadow qad jaa'akum xaqiiqe e waxaa idin yimi alrasuulu rasuulkii sala allahu alayh wasalam baa idin yimi bilxaqi xaq buu idinla yimi ama bilxaqi xaalu kownihi uu yahay multabisan bilxaqi labada weji maxay ku kala duwan yihiin midna ba'daa tacdiye laga dhigayaa midna ba'daa musaaxabo waxba la xaalayn maayo wax lala yimay sheegaysaa qad jaa'akum xaqiiqee waa idin yimi alrasuulu rasuulkii ayaa idin yimi waa rasuululahi muxamed sala allahu alayh wasalam bilxaqi xaq buu idinla yimi waa tacdiyada markaad u fasirto bilxaqi xaala kownihi multabisan bilxaqi xaaluu yahay mid ku dheehan xaq xaq xaaluu ku lammaan yaho ku dheehan yahu idin yimi waa musaaxabo marka ba'da loo fasirayo ba'daa macnaheedu kala duwan yihi min rabbikum xagga rabbigiina ayuu markaa idinka yimi oo allah baa idiin soo diray ama xaqa laga xaaleeyo damiirka ku qarsoon xaqa bilxaqi oo la yidhaahdo xaaluu xaqaasi uu ahaaday kaa'inan min rabbikum xagga rabbigiin mid ka yimi ahaaday fa aaminuu rumeeya khayran lakum an yakun wuxuu noqon iimaanku khayran lakum mid idin khayr le buu noqonayaa ama weji labaad waatuu la kaalaya khayran lakum yacni wax idin khayr badan ama waqsiduu u qasda khayran lakum awjuhdaa mid walba waa yidhahdaan ama fa aaminuu rumeeya khayran iimaanan khayran iimaan khayra rumeeya khayrkaasoo lakum idinka idiin sugnaaday khayr badan loo fasiri maayo iimaanka khilaafkiisa khayr kuma jiro ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabihi haddaan calaa sabiili tanazul laga dhigin tanazulku waa maxay waa in la yidhahdo haddaa u qabtaan sida kale in khayr ku jiro sidan baa idin khayr badan taa waxaa la yidhaha calaa sabiili tanazul baa la yidhahdaa maaha calaa sabiili xaqiiqa oo tafdiilka waxaa loo isticmaalaa laba shay oo waxa lagu kala fadilayo ama lagu kala korraysiinayo asalkeoda wadaaga laakiin dheeraad ku kala leh marka waxaa weeye hadda iimaan la'aantu iimaanka in la waayo kufriga ahi innaba wax khayriye oo ku jiraa ma jiro marka khayr idiin leh baa la odhanayaa wain takfuruu haddaa gaalowdaan fa inna lilaahi allah waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxaa cidharka ku sugan dhammaantood waalardiya waxa dhulka ku sugan dhammaantood macnuhu wuxuu dhacayaa falaa yaduruhu kufrukum gaalnimadiinnu ilaahay waxba yeeli mayso tanna waxay noqonaysaa markaa tacliilun liljawaabi nafsuljawaabi ma aha jawaabta lafteedii maaha laakiin waa tacliilun liljawaab ciladii jawaabtaa la sheegaya jawaabtiina waa muqadaro marka waxay noqonaysaa falaa yaduruhu baa la qadarayaa sida mufasirkuba qadaraayo wain takfuruu haddaa gaalowdaan falaa yaduruhu kufrukum ilaahay waxba yeeli mayso gaalnimadiinnu waayo maxaynay wax u yeelayn fa inna lilaahi maa fi asamaawaati waalard allaahoo quro waxaa u sugnaaday cidina aynan la lahayn cidina la wadaagin maa fi samaawaati waxa samooyinkoo dhan iyo cirarkoo dhan ku sugan toddobada cirba waalardi iyo waxa jinsiga dhul oo dhan ku sugan oo toddobadii dhulba ku dhacaysa baa allaha u sugnaaday marka mulkigoo dhan buu leeyahay laakiin maxaa loo soo gaar yeelay kuwan innaga araggeenna dee haddaynu sare eegnana cir unbaynu baynu arkaynaa haddaynu hoos eegnana dhul baynu arkaynaa ama waxa u dhexeeya labadaasun baynu arkaynaa intaynu arkaynay ee wax ka mid a aynu arkayna weliba maynaan wada arkayni baa laynoo soo qaato laynoo sheegay ee mulkigoo dhan baa allah u sugnaaday wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xikmad badan buu ahaaday aayaddii darsiga hore aynu soo maray rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul culammadu waxay ka qaataan masale muhima masaladaa muhimkii waxa weeyaan xujadu dadka waxay ugu quntaa sharcigay ugu quntaaye caqliga xujadu kuma qumin oo kuma sugnaan bimacnaa dadku waxay mukallaf ku noqdeen waa rasuullada la soo diray iyo kutubta lagu soo dejiyey sharcigaasi inuu soo gaadhay mukallaf ku yihiin xujaduna ku qumaysaa cudurdaarkuna ku go'aya waxyaalo kaloo dalaa'ila waa loo yeelay oo caqli baa la siiyey ay wax ku gartaan yaa indho iyo maqallo iyo xawaas baa la siiyey caalamkan oo dhan iyo makhluuqaadkan oo dhan baa daliil u ah ilaahay jiritaankiis haddama aragtaa oo caalam maxaa loo yidhi wa calamun calaa khaaliqih amaarad wuxuu u yahay amaarad allah lagu garanaayo weeye oo muxdasnimada uu muxdaska iyo hoos soo darriyaa wuxuu caddaynayaa cid soo darrisiisay inay jirto ya likulli xaadisin laabudda lahu min muxdis wax kastoo soo darriyey waa lagama maarmaan cid soo darisiisay inay jirto caalamkani inaanu qadiim ahaynoo makhluuqaadkani weligoodba jirin waa la garanayaa waa la arkayaa makhluuqaadku iyagoo shay an fa shay an u soo darrinaya iyagoo isbeddelaaya iyagoo qaarkood baaba'aya iyagoo qaar kale imanaya kuwa horee jirayna yacni inaynay markaa weligood qadiim ahayn oo weligood iska jirin oo azali ahayn waa la garanayaa caqliga waa lagu garanayaa makhluuqaadkani iskama jirayaan iyaguna isjirsiin maayaan oo shaygu haddaanu jirin dee inuu isjirsiiyaa ma suuragal aha waayo waa cadam waalcadamu laa yuujidu shay-an shayga cadamka ahee aan jirinna waxba ma jirsiiyo marka inuu isagu isjirsiiyey ma suuragal aha waayo ma wuxuu isjirsiiye isagoo jira mise isagaan jirin haddaanu jirin maba jirine muxuu jirsiiyaa hadduu jiray siduu isu jirsiiyey ma taxsiilu xaasilba makhluuqaadkan qaarkoodba qaarka kale inay jirsiiyeenna ma suuragal aha oo iyagu ismay abuurin bacdigoodna bacdiga kale may abuurin imanka ilmuhu markuu dhalanaayo aabbihii hooyay may abuureen may abuurin xataa inuu abuurmay kama warqabaan xilli dabadeed bay ogaanayaan in isu tegitaankii wax ka abuurmeen iyagaan islahayn wakhtiyada qaarkood ilmaha calool galo ayaa dhici karta inuu calool galo oo wakhtiyada qaarkood ay ka taxadirayaan nooca inay doonaynbu hadduu doono noqonayaa mar waxay doonayaan inan bay doonayaan markaasuu inan noqonaya mar inan bay doonayaan markaasuu inan noqonaya mar dhammays bay doonayaan dhicis buu noqonayaa mar mataanay doonayaan mid buu noqonayaa mar waxay isleeyiin waxa alool galaan markaasaa waxba calool geli waayayaan markaasaa laga yaabaa sanawaad inay ku rafaadaan xilli dabadeed bay ogaanayaan in wax calool galeen oo wax abuurmeen marka aabbihii hooyadu ilmaha ma abuurin qaar jirsiyey ma aha siduu noqonaya kama warqabaan sidee suuradiisu noqonaysa muuqaalkiisu siduu noqonaya miyuu qurux badnaanaya ma qurux badnaanaya miya ya ma mucawaq buu noqonaya ma noqonaya miya ma dhammays buu noqonaya ma dhicis buu noqonaya ma lab buu noqonaya ma dhadig buu noqonaya cimrigiisu miyuu dheeraanaya miyuu gaabanaya muxuu samayn doonaa ma mid marka caqli marka caqli fiican le buu noqonaya ma midaan caqli caynkaasa lahayn buu noqonaya yani marka waxaasoo dhan kama warqabaan ma oga mid mulxida mar wuxuu yidhi waa lakoodah anigu wax nool baan abuuri karaa marma wax nool baad abuuri kartaa ha wax nool baan samayn karaa oo abuuri karaa markaase haya abuur markaasuu cad qaydhin soo qaada cadkii qaydhin baa la keenay markaasuu god qoday godkii intuu qodu ku ridi dabeedna waa ku aasay saddex maalmood dabad haynoo haata buui cad oo yacni meel lagu huuriyey oo saddex maalmood loo daayey wuu qurmayaa soo ma dirxi baa ku dhalanaya saddexdii maalmood dabeed baa la laysu yimi markaasuu qoda markaasuu wuxuu soo saaray oo dirxigu nodaa guraya dee oo ciidda ka badan yihi markaasu waxaasoo dhan anaa abuuray oo mid allakooda markaase maada abuuray haa anaa abuuray buuri markaase cadadkooda waa imisa tiradooda noo sheeg msheeg markaasuu garan maayo markaasuu ma intaad abuurtay baad garan weyday tiradoodii markaasaa lagu uhi imisaa laba imisaa dhadiga markaasu garan maayo ya waxaan ku dhashay yacni cadkan qaydhin marka la huuriyey wuxuu ahaa noolayaal markii horeba cadka ku sugan laakiin markii hore ishaan qabanayn haddii lasoo qaadi lahaa markii hore microscope la soo qaadi lahaa weynayso lagu eegi lahaa waxaa la arki lahaa waxaan yacni nool ee ku sugan cadka qeedhin baa la arki lahaa dabkaa inaga dilaya marka cadka la kariyo waxan waa dhimanayaan laakiin marka la daayo ee wakhti ka soo wareego wixii way korayaan way weynaanayaan halkay markii hore ahaayeen waxaan ishu qabanayn marka dambe waxay isu rogayaan wax waaweyn oo la arkaayo ayay noqonayaan marka dadku waxba abuuri maayaan laa yuujiduuna min cadam cadam waxba kama jirsiinayaan oo sababtay dadku wax sameeyaan waxaa la odhanayaa waxaan ay samaynayaan ama dhismayaal ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqotee waxyaalo jiray isu geegeeyaan markaasaa wax kale ka soo dhex baxaan iminka guriga marka la dhisaayo yacni dhagaxa iyo sibirka iyo ciidda iyo biyaha iyo biraha iyo iyo wax alla waxa markaa lagu samaynayo wax jiraa la soo qaato laysu keenkeenay dabeedna wax kalaa ka soo baxay miisaska marka la samaynaayo gabaadhida marka la samay shay walba oo nooca waxa makhluuqaadku samaynayaan waxaa la yidhaahdaa waa taxwiil min shay ilaa shay waxbay ka bedelayaan wax kale ay u beddelayaan laakiin laa yuujiduuna min cadam cadam waxba ka keeni maayaan biyaha mayagaa sameeyey waa la soo baxeenu biyuhu waa biyuhu ilaahay abuuray sibirku waa sibirku ilaahay abuuray waa la soo baxeen farsamo markaysaga lagu kala saaraya waxaa sibirka waxaan sibirka ahayn baa la sameeyey biraha saasi laeg ya ashyaada ay marka makhluuqaadku samaynayaan waa taxwiil waxbay isu geegeynayaan laakiin allah yani yakhluqu min cadam waxaan jirin ayuu wax jiro ka yeelaya makhluuqaadkuba yagaan jirin oo kulligooda cadam ah ayuu allah abuuray markaasuu markii dambena qaar kale ka sii abuuray haakada marka eh, makhluuqaadku ismay abuurin qaarkoodna qaarka kale ma abuurinoo ma jirsiin iskamana jirinoo mar keliya qaar markaa sudfa ku yimi ama marka waxawa ku yimi bay jaanisu iskaga yimi maaha marka makhluuqaadkaasi waxay caddaynayaan dee cid jirsiisoo abuurto khaaliq ahi oo azali ahoo weligeedba jirtay oo ka duwan makhluuqaadkani inay jirto makhluuqaadka waa xaadisa laakiin cidda abuurtay waa inay xaadis ahayn cidda abuurtay hadduu soo darin lahaa wuxuu u baahan lahaa cid soo darisiisa waa inuu yahay qadiim azali ah cidda markaa abuurtay ee markaa jirsiisa wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala annahu waaxidu shay walba waxaa ku sugan aayad ku tusinaysa allah inuu waaxid yahay marka dalaa'ishaas yaday jirto hadday caqliga iyo adilada loo taagay ee loo dhidbay tahay mid walba haddana markaa lama odhan takaaliiftii iyo waajibaadkii waxay ku sugnaanayaan caqliga ayay ku sugnaanayaan lama odhan waxaa laga yeelay sharciga mid ku sugnaanaya haddaan sharcigu soo gaadhinna noo cudri ay dadku heli lahaayeen marka rasuulladu cudriga ay goynayeen rusula mubashiriina wa mundiriina lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waatuu allah yidhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula aayadahan haddaynu u soo noqonno allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii gaalowday inay markaa habaabeen oo lumeen oo ciddii luntay iyaguna waxay doonayaan dadkan inay sii lumiyaan ina aladiina kafaruu wasadduu can sabiili illah kuma joogayaan iyagu inay gaaloobeen dadkana way gaalaysiinayaanoo waxay la doonayaan gaalnimada inay ku sugnaadaan kuwa markaa islaamayna inay gaaloobaan bay doonayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin inaa u gaalowdaan siday u gaaloobeen dabeedna isku mid noqotaan kuwa gaaladaana waxay jecel yihiin gaalnimada inay ku sugnaadaanoo aynay islaamin waddat izaaniyatu low zana nisaa'u kulluhun waatuu cusmaan ibnu cafaan laga sheego kuwa gaaloobay dulmigii xadgudubkana la yimi ilaahay uma dembi dhaafaayo yacni waddana kuma hanuunayo waddada jahannamo mooyaane waddadaa jahanamay markaysaga marayaan dabeedna jahanamay gelayaan inay ku waarayaan abad alaabaad aayaddan waxay ka mid tahay saddexda aayadood ee naartu inay abadiyo tahay lagu sheegay nasan loogu sheegay khaalidiina fiiha abada saddex aayadoo qur'aana ayaa naartu inay abadiyo tahay abadan la tasriixiyey midiwaatan midna waa suuratu alaxzaab aakhirkeeda midna waa suuratu aljinni saddexdaa mawdic weeye mawaadic kaloo badan waa laynoogu sheegay naarta khaalidiina fiihaa oo aan abadan la raacin laakiin saddexdaa mawdic baa abadan la tasriixiyey xagga naarta xagga jannadana sideed mawdic baa la tasriixiyey waatuu odhanayo calaamaddiina sakhaawi wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharati yaqiina abadan oo khaalidiina ka dambaysaa koob iyo toban mawdic baa qur'aanka kaga sugan waa siddeed jannada ah iyo saddex naarta ah marka naartu baabi'i mayso abadal aabaad waa jiraysaa gaalada gaalnimo ku dhimatayna abadal aabaad way ku sugnaanayaan kamana baxayaan mana gamaarayso mana damayso mana baaba'ayso lamana qabsanayaan yagana lagama bixinayo lagama saaraayo gudaheedana ku dhiman maayaane weligood waa ku sugnaanayaan dhimashadu waxay soo aroortay dadka ahlulkabaa'irka ee dembiyada waaweyn ku dhintay ee muslimiinta ahaa ee naarta la geliyey ayaa xadiiska saxiixu ku soo arooray inay markaa naarta gudaheeda ku dhimanayaan laakiin gaalo gaalnimo ku dhimatay naarta gudaheeda kuma dhimanayaan laakiin dadka muslimiinta ee ahlulkabaa'irka ah hadday naarta galaan nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay dhimanayaan buu sheegay oo dhuxuloobayaan oo deedna laga soo bixinaayo oo dabeedna markaa waxa maa-ul xayaa la gelinaayo oo dabeedna qurunkii iyo xumaantii laga soo reebaayo oo dabeed markaa halkaa waxaweyan yani ay u soo baxayaan sida nabaadkao laga soo saaraya amaatahum allahu imaatatan masderkaa weliba lagu akiday bacd alculamaa masaladu waa ishkaal gelisay dabeedna waxay dooneen xadiiska inay awilaan laakiin waxa saxan culammada markaysagaa ku tegey sida daahirka xadiisku sheegaya imaamu nawowina sharaxa muslim si fiican buu ugu caddaynayaa masaladana markaysagaa markuu sheego culamada qaarkood inay ta'wiilaad marka waxay mareen yani cidda markaysa markaa waxaan yani daahirka xadiiska ku tagtay siduu sheegaayo inay saxan yihiin waa tilmaamayaan falyuraajac allah waxau yidhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay billaahi allah ka gaaloobay wasadduu u diiday annaasa dadka mafcuulkii baa la qadaray sadda waxaa loo isticmaala laba macnee sadda bimacnaa acrada iyo sadda bimacnaa manaca midna waa mutacadi midna waa laazim marka haddii lagu fasiro ti icraadka ahayd wasaddu can sabiili illah waddadii ilaahayna ka jeestay de waxay noqonaysaa macna tawkiid oo kufrigay la yimaadeenunbaa jeesiguna la mid yahay bay noqonaysaa oo kufrigoodiibaa dee ama wuxuu noqon karaa kufru takdiib ama kufru icraad marka macno cusub ma kordhin waxaanay culammadu yidhaahdaan nasku hadduu aqbali karo ida xtamala nasu tasiisa watawkiida macan xumila cala tasiisi wujuuba daliilku hadduu aqbali karo ta'siis macno cusub inuu faa'iidaynaayo iyo macno horeoo la soo sheegay inuu sii adkaynaayo oo isla macnihii uun uu sheegaayo oo adkaynaayo macno cusub aanu faa'iidaynayn xumila cala ata'siisi wujuuba macnaha ta'siiskee cusub baa lagu xambaaraa yacni waana waajib in lagu xambaaro si macaanida qur'aanku ay u fara badato ta kale tawkiidku waa khilaaful asli haalibkii iyo asalkii bay labadaba khilaafsantahay marka wasadduu wa manacuu in lagu fasiraa macno cusub bay faa'iideynaysa intay gaaloobeen bay dadkana gaalaysiinayaan ya wa bishata alwasaa'il dariiqyo kala duwan bay doonayaan dadka inay uga awdaan xaqii oo ugu diidaan mar waxay ku samaynayaan dacaayad xaqii bay dacaayadeynayaan mar waxay xayaysiinayaan baatilkooda iyo gaalnimadooda ayay xayaysiinayaan oo ay markaa waxay qurux badnaysinayaan dadkii u qurxinayaan mar waxa weeye adduunyaabay ku bixinayaan si iyaga loo soo raaco oo kufrigooda loogu raaco mar waxa weeye waaba ku dirqinayaanoo waa ku khasbayaan mar waa kula dagaalamayaan siday ku mancinayaan bishata alwasaa'il wasaduu diiday annaasa dadka u diiday can sabiili illaahi waddada ilaahay diin alislaami waddada ilaahay maxaa looga jeedaa diinka islaamkaa loo jeedaa maxay ku manciyeen bikatmihim qarintooda ay qariyeen nacta muxammadin sala allahu alayh wasalam nacta waa la kordhigayaayo yacni masderka ayaa mafcuul u qaadanaya ya yacmalu camala ficlihi sabcatun masderkaana ka mida masderka ayaa ka mid a faacilkii waa loo idaafeeyey marka mafcuulkii oo nasbisan waa inuu daba yaallaa walowlaa dafcu llaahi nnaasa dafcullaahi annaasa yacni waxaa weeye masderka faacilkii waa loo idaafeeyey mafcuulkii oo nasbisanna waa daba yaalla bikatmihim waxay ku mancinayaan qarintooda ay qariyeen qoladii ahlu kitaabka ahaa nacta muxammadin sala allahu alayh wasalam nebi muxammed sifadiisa ay qariyeen wa hum alyahuudu waa yahuudda suuruu inoo sheegay ka mida suwarkii mancigooda laakiin kaa iyo kayrkeedba waa soo gelaysa qad adalluu xaqiiqe e waa lumeen oo waa ambadeen dalaalan baadi iyo ambad baciidan fog oo can ilxaqi xaqa ka fog ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay billaahi allah ka gaaloobay kufriga asal ahaan waa satriga iyo asturaadda iyo qarinta weeye laakiin sharcan maxaa loo isticmaalaa sharcan kufri waxaa la yidhahdaa cadamuliimaan iimaanka in la waayo iimaan laga tago ayaa la yidhaahdaa yacni waxaa lagaga tegayaa nooca laga tegaya noocu doona ha noqdo ama takdiib ha noqdo ama icraad ha noqdo ama cinaad ha noqdo ama juxuud ha noqdo ama nifaaq iyo shaki ha noqdo yacni markaa si kastaba ha looga tagee yacni markaa kufriga wuxuu noqonayaa cadamuliimaan buu noqonaya marka la tacriifinayo kufri laguma tacriifinayo siday mashaayikhda qaar mareen alkufru huwa aljuxuud kufri waa juxuudka waayo juxuudku waa qayb ka mida kufrigii iyo kufrigii ma wada aha gaaladu wada jaaxidiin ma aha imka ibliis yacni waxa wax juxuuda lama iman waana gaaloobay kufrigiisu muxuu ahaa kufru cinaad buu ahaa juxuudkii cinaadkuna waa kala duwan yihin kufru cinaadka waxa la waa kufru liba walistikbaar waa kufriga diinmada iyo kibirka ku dheehan ya ilaa ibliisa abaa wastakbara marka kufrulcinaad wastikbaar waa la yidhahdaa kufriiba walistikbaarna waa la abaa wastakbarada marka aayadda lagu sheegay ayay culammadu ka qaateen kufruulibaa'i walistikbaar wax juxuuda lama iman bay yidhahdeen ahlucilmigu ya waayo amarkii ilaahay juxuud kuma samayn laakiin wuxuu yidhi markaa waxaan yani wuxuu ka santaagay inuu markaa yeelo waxaanuu yidhi marka munaasib maa ha ana khayru minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin marka macquul maaha inaan isaga u sujuudaan aadam inaan u sujuudaa ma suuragalaha buui anaaba ka khayr badan buui saan ugu sujuudaa aniga dabbaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay dabkuna dhoobada waa ka khayr badanya marka waxa weeye yani wuu diidey waana ka kibray oo ka santaagay inuu sujuuday marka kufrigiisu noocaasu ahaa ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay billaahi allah ka gaaloobay wadalamuu xadgudbay oo dulmiyey nebiyahu nebigiisa muxameda sala allahu aleyh wasalam bikitmani nacti ku dulmiyey sifadiisii inay qariyaan taa iyo kayrkeed baa soo geliya lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum ay muriidan mid doonaayo liyakfira lahum inuu dembi dhaafo mid doonaya ma ah laamkan waxaa la yah laamuljuxuud baa la yidhahdaa kown maadi ah oo manfi ah baa ka hor dhaca imaa lafdan wa macnan wa imaa macnan ayaa ka horreeya lam yakun ilaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum ay muriidan mid rabay ama mid doonayey maaha liyakfira lahum inuu dembi dhaafo mid doonayey ma aha walaa liyahdiyahum inuu hanuuniyana mid doonayey ma aha tariiqan wadda ku hanuuniya min aturuqi waddooyinka ka mida ilaa tariiqa jahannama waddada jahannama mooyaane ay ariiqa almu'addiya ilayha ariiqa jahannama maxaa loo jeedaa waa ariiqa markaa jahannama yacni gaadhsiinaya ee geynaya weeye ariiqaa mooyaane dariiq kale inuu ku hanuuniyo ilaahay ma doonin laakiin dariiqaa inuu ku hanuuniyo waa doonayey kuwa khaalidiina wuxuu ariiqaa ku hanuuninaya ariiqaa jahannama yahdiihim ila marka la soo reebo waxay noqonaysaa walaa liyahdiyahum ariiqa ilaa ariiqa jahannama ariiqa jahannama uu ku hanuuninaya mooyaane marka yahdiihim markaa mafcuulkeeda laga xaalaynaya wuxuu ariiqa jahannamo ku hanuuninaya alistinaau bacda anafyi ihbaatun marka hore hidaayada waa laga nafiyey in la hanuuninaya soo ma ariiq baa lagu hanuuninaya istinaagu wuxuu faa'iidaynayaa in waxa weeye ariiqan in lagu hanuuninayo in la isbaatinayo inuu dariiqan ku hanuuniya mooye dariiq kale ku hanuuni maayo marka yahdiihim macnuhu wuxuu u dhacayaa dariiqa jahannama waa ku hanuuninaya ilaa dariiqa jahannama dariiqa jahannama mooyaane dariiq kale ku hanuunaya dariiqa jahannama waa ku hanuuninaya ay dariiqa almu'addiya ilayha dariiqa gaadhsiinaya ee geynaaya jahannama wuxuu dariiqaa jahannama ku hanuuninaya khaalidiina xaal ay ku waarayaan waa xaala muqadara ay muqadiriina alkhuluuda fiiha waxa kolay laqbada carabku la qabsaday waagii horena aan u qaatay oo aan laqbada mashaayikhda qaar kala kulmay xaal loo qadaray inay ku waaraan inay sidaas markaa laqbadeedu tahay zaman badanna saasi aan markii horebaa u qaatay ee aan markaa laqbada aan ku qaatay baan ku laqbaynayey waxaa laakiin soo baxday kutubaha nasan inay u sheegeen muqadiriina inay tahay muqadariina aynay ahayn lafdi ahaanna waxaan ku dhawaaqi jiray muqadariina alkhuluuda fiiha waxaa loo qadaray inay ku waaraan oo ismafcuul loo laqbaynaayo waxaa laakiin soo baxday mashaayikh badan inay tasriixiyeen in markaa ismu faacil markaysagaa meeshan ay tahay xawaashida dambe la taxqiijiyeyna ee mashaayikhda mutacadidka ahi ay markaa taxqiiqeeda ka qayb qaateenna siday u dabdiyeen saas weeye mashaayikhda casriga yacni markaa aqoonta qur-aanka aadka ugu sheeganna qaarkooda lafdigooda siday ku dhawaaqayaan muqadiriina inay tahay weya sida ibnu cuthaymiin oo kale mubdaalka hoos dhigaan kutubaha tafasiirta markaan raajacay kutubo badan oo shaamila aan ka baadhay qaarkood waxaa ka soo baxday inay qaar markaa tilmaameen muntadiriina ay ka cabbireen qaarkood ay ka cabbireen markaysagaa wax kaloo la macno ay ka cabbireen waxaa lay suganayaan inay ku waaraan xaalay niyeysan yihiin xaaladanna waa xaala mustaqbaliya waa xaaladii markaysa markaa mustaqbaliyada ku saabsanayd ee la odhan jiray xaala manwiya la odhan jiray waayahay khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan jahannamo gudaheeda bimacnaa ay niyaysan yihiin ama ay qadaranayaan ama ay filanayaan warka looga sheegay ee loo ballanqaaday inay ku waarayaan aawadeed ay niyaysan yihiin ama suganayaan ama qadaranayaan ama filanayaan inay ku waaraan naartaa gudaheeda ikhbaarka ilahay uga warramay daraaddeed fiiha naartaa gudaheeda idaa dakhaluuha markay galaan dabadeed markay galaan dabadeed bay ku waarayaan abadan weligood waa tawkiid baa loo keenay abadan wa kaana dalika cala allahi yasiira wa kaana wuxuu ahaaday dalika madkuurka la soo sheegay oo jahannamo in la gelinaayo jahannamo ku waarayaan cala allaahi yasiira allah mid u sahlan bay ahaatay hayinan u fudud yaa ayuha nnaasu dadow ahla makkata ay yaa ahla makka reer makow sheekhu wuxuu maray in markaa meelaha yaa ayuha annaas ahla makka la yidhaahdo waana ciddii khitaabka awweligii ku dhacaayay laakiin kuba gaar ahaa waxaa loo jeedaa dadkoo dhan baa lala hadlaya marka waa misaalun ahla makka in la odhanayo yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'akum alrasuulu kuwa markaa nebigu gaadhayey iyo kuwa ka fog ee aan markaa khitaabkiisu markaa gaadhayn iyo kuwa iman doona ilaa yowmi alqiyaama oo aynu ka mid nahay yacni kuwa yimi iyo kuwa iman doonaba dhammaan yaa ayuhannaas waa lagula khitaabaya yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi alrasuulu rasuulkii baa idin yimi muxammadun sala allahu alayh wasalam muxamed ahaa bilxaqi xaq buu idinla yimi ama xaaluu xaq ku dheehan yuhu idin yimi min rabbikum xagga rabbigiin ayuu idinkala yimi xaqa fa aaminuu bihi rumeeya rasuulka waqsiduu u qasda saadka waad hoos dhigaysaa waqsuduu odhan maysid waa khata ya hadda waxa weeye lahjadda markaysagaa khaliijka laga hadlo yani yaqsudu bay ku hadlaan saadka ay godaan yani dadka markaysaga caamada ahi ama markaysaga talabada dee cilmigooda weli aanu dhismin laakiin waxa weya qasada yaqsidu qasada waa ka camada yacmidu camdan wasnan wa macnan camada yacmidu camdan ficilka maadi mudaarica masderka intaba waa kala mid macnahana waa kala mid waa ka camada yacmidu camdan wasnan wa macnan waqsiduu u qasdaa oo doona khayran lakum wax idiin khayr leh doona oo ah iimaanka iyo camalka saalixa si kale waxaa la yidhi waatuu khayran lakum oo khayran maxaa lagu nasbiyey ficil kalea loo qadarayaa waayo aaminuu kuma dhici karto saas aawadeed waxaa la yidhaahdaa waa min baabi waxay carabiyada markay soo qaadanayaan yani calaftuha tibnan wa maaan baaridan marka wa maaan waxaa loo qadarayaa wasaqaytuha maaan ficlu munaasiba ayaa loo qadaraya waladiina tabawa'u daara waliimaana ay wakhtaaruu liimaana waqsiduu khayran ama waatuu khayran khayr la kaalaya waxaa kaloo loo fasiray fa aaminuu rumeeya khayran lakum in layaha masderkay sifa ka tahay masderkaa la qadaraya iimaanan khayran lakum iimaan idin khayr leh rumeeya laakiin wejiga ku saabsan kaana iyo isimkeedii iyo kun baa la qadari iyo isimkeediioo laysla xadfay wejigaasi qiyaasi maaha saas aawadee waa laga fiican yahay fa aaminuu yakun khayran lakum ya taa waa laga fiican yahay waayo dee taasoo kale markaysaga mawdicdii yani qiyaaska loo xadfi jiray maaha waqsiduu u qasdaa oo doona khayran lakum wax idiin khayr la ismu tafdiili hunaa leysa calaa baabih ismu tafdiilku halkan baabkiisii maaha khayr waxay u timaadaa afar macnay u timaadaa khayrun laha min almacaani arbaca afar macne ayay u timaadaa afarta macno marar badan baynu sheegnay yaa sheegaya ya haye hmm. ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa mar waa isim waa magac وإنه لحب الخير لحب lixubbi almaal alkhayr markaa isim baa looga jeedaa waa ismu lilmaal marna tafdiil baa loo jeedaa asalkeeduna akhyar buu ahaa laakiin kasratulisticmaalka hamsada loo tuuray yadya sharba wagaaliban aghnaahum khayrun washar can qowlihim akhyaru minhu waashar waa ka odhanaaya ibnu maalik kaafiyadiis sida badan carab waxaa kaga filaado ka deeqay yacni markaa khayr iyo shar baa kaga filaaday inay akhyar iyo ashar ay yidhaahdaan hamsadaba kasratu istimaalka labadaba loo tuuro asalkeedu waxay akhyaru iyo asharu wa masdarun sifa marna masdar weeye oo khaaro masdarkeedii weeye marna waxa weye waa sifo waa noocan la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabih mujarad lwasfi baa looga jeedaa oo markaas halkan oo kale khayran lakum waqsiduu khayran lakum waxa u qasadaan mid markaa khayr idinle idinka mima antum fiihi waxaa ku sugantihin khayr idinkale sidaa ku sugantihin khayr kuma jiro wain takfuruu haddaa gaalowdaan bihi allaha ka gaalowdaan fa inna lilaahi maa fi asamaawaati waalard allah waxaa u sugnaaday keligii aan cidinla wadaagin maa fi samaawaati waxa cirarka ku walardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood mulkan wa khalqan wa cabiidan xagga mulkiga iyo xagga abuurista iyo xagga addoommada yani markaa addoommo inay yihiin addoommo ilaahay yihiin cubuudiyada intaba allah bay u sugnaadeenoo allah baa abuuro cidi lama abuurin allah baa mulkiyo cidi lama mulkido allah baa markaa ku tasarufaayay addoommo u yihiinoo cidi lama laho kulama tasarufayso falaa yadurruhu kufrukum ilaahay waxba yeeli mayso gaalnimadiinnu aad gaalowdaan marka inuu hor ka qadaraa fiicnayd dib buu ka qadaray jawaab sharigi wuxuu noqonayaa falaa yaduruhu kufrukum taasaa jawaab sharigi tan kalena waa tacliil iyo sababayn yani markaa jawaabu shardiga yani la sababaynaayo yani saanu ilaahay waxba u yeelin wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa u cilmi badan wax walba ilahay waa u cilmi badan yahy khalqigiisuna waa ka mid waxa uu cilmi badan yahy xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday fii suncihi bihim yacni markaa wuxuu u samaynaayay ficilkiisa xakiim buu ku yahay wakadaa wuxuu odhanaayay wuxuu sharciyaynayo mid walba ilaahay xakiim buu ku yahay allah waxauu yidhi yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum ahlu fii diinikum diinkiinna diintiinna ha ku xadgudbina walaa taquuluu ha odhanina cala allaahi allah ha ka odhanina ila alxaqa ay ila alqawla alxaqa qowlka xaqa ah mooyaane wax kale ha ka odhanina inama almasiixu ciisa bnu maryam inama almasiixu masiixu wuxuu ahaaday uun ciise bnu maryama oo ciise ina maryama ah wuxuu ahaaday uun rasuulullaahi rasuulkii ilaahay wax kale ma waa rasuul ilaahi yacni malag ma aha ilaahna ma aha rabbi iyo khaaliqtoonna ma aha wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam wa kelimatuhu kelmaddii ilaahay weeye waa kii kelmadda ilaahay lagu abuuray biduuni waasita kelmaddaasoo alqaaha alqaaha ilaa maryam xaal kelmaddaa uu ilaahay ku tuuray xaale ilaa maryama maryamo intii ka ahaatay ku tuuray wa ruuxun minhu waa ruux xagga allaah ka ahaatay khalqan wa iijaadan oo xagga allaah ka timi oo allah uu abuuray weeye ama wa ruuxun ay waduu ruuxin mid ruuxu saaxiiba weeye nafu saaxiiba ruuxdaasoo minhu ay min allaahi xagga allaah yacni ka ahaato allah u abuuray mintu waa ibtidaa'u alghaaya tabciidiye maaha fa aaminuu billaahi allah rumeeya wa rusulihii rasuulladiisoo dhanna rumeeya walaa taquuluu halaasa ha odhannina alaalihatu ilaahyadu halaasatun saddex weeye ha odhanina ama almacbuudu ka la caabudayaa alladii yucbadu ka la caabudayaa halaasatun saddex weeye ha odhannina ama allaahu allaah halaasatun ay saalisu halaasa ha odhannina saddex ilaah waa mid ka mida ha odhannina intahuu khayran lakum intahuu ka reebtoonaada hadalkaasoo ka hadha khayran lakum ay wa'tuu khayran lakum la kaalayo wax khayr idiinla idinka inama allaahu ilaahun waaxid inama allaahu allah wuxuu ahaaday uun oo keliya ilaahun macbuud ilaah ilaahaasoo waaxidun keli ah subxaanahu an yakuuna lahu walad subxaanahu allah waa ka nasahan yahay oo waa ka dheeryaho waa ka hufan yahay an yakuuna lahu walad in ubad u sugnaadaa ilaahay waa ka dheeriyo waa ka nasahan yahay yacni laa'iq ilaahay uma habboona wax ubada ilaahay ma le lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard lahu ilaahay oo qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa erarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantood wakafaa billaahi wakiila allah baa ku filan wakiilan mid la tala saarto ama mid wax ilaaliyaa allah baa ku filan lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilah lan yastankifa kama santaagayo kama kibrayo almasiixu masiixu ciisa bnu maryam ahi an yakuuna inuu noqdo cabda lilaahi addoon ilaahay inuu ahaado oo noqdo kama kibraayo kama santaagayo kama qashaafayo wala almalaa'ikatu almuqarabuun malaa'igta xagga allah loo dhoweeyeyna iyaguna kama santaagayaan oo kama kibrayaan oo kama qashaafayaan inay addoommo ilaahay iyaguna noqdaan oo ahaadaan waman yastankif ku kastoo ka santaagoo ka kibra can cibaadati cibaadada ilaahay ka santaagoo diida wayastakbir ka kibra fasayaxshuruhum ilayhi jamiica fasayaxshuruhum waa soo saarayaa waa soo ururinayaa ilaahay ilayhi xaggiisa ayuu u soo saarayaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin aayadda ilaahay wuxuu la hadlaya ahlu kitaabka waxaanu ka reebayaa khuluwiga diinta ay ku talax tagaan khuluwiguna waa maxay waa mujaawasatulxaddi in la xad dhaafo oo shayga xadkiisa la dhaafiyo weeye taasaa loo diidayay iyaguna khuluwi badan iyo xadgudub badan bay ku dhaceen marka khuluwiga sida ahlu kitaabka loogu diidaa innagana laynoogu diiday ya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi iyaakum alguluwa fa inama ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin wuxuu yidhi waxaan idinka digayaa talax tagga aad diinta ku talax tagtaan oo ku xadgudubtaan baan idinka digayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay inay diinta ku talax tageen oo guluwi kula yimaadeenoo yacnii shaygii la amray xaddhaafin ay kula yimaadeen ya ciddii la fadilaa dee xadkiisii la dhaafinayaa imka ciisa bnu maryam waa nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay oo ilaahay fadilay weeye oo rusushii ulcasmiga ka mida ya yacni markaa dee intay ku tarax tageen qoladii kiristaanku ayay maxay gaadhsiiyeen inay yidhaahdeen waa ina ilaahay ya waa ibnullaahi qaarkoodna markaase waxay yidhahdeen may isagaba allaah ah qaarkood kiristaanka ka midina markaase maya saddex laysu geeyey baa isku ilaah waaxida ah saalisu alaasa haddama aragta waa huluwi waa talax tag ya marka waxa weeye talax tagga waa laynoo diidaya yacani ghariib waxa ah dadka qaarkood markaysaga inay yani is yidhaahdeen waxa la diidaya waxa weeye intii kiristaanku yidhaahdeen unbaa la diidaya ila nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhahaa ha igu talax tegina sida kiristaankuba ina maryamo ugu talax tageen laa tutruunii kama atrat innasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh xadiiska bukhaariga wuxuy ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryamaa ammaantiisa ugu talax tageen oo xaddhaafiyeen ya inamaa ana cabduhu addoonkii ilaahay baan ahay faquluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilahay iyo rasuulkiisi dhaha ya sidaa dhaha nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa ana cabduhu baa bukhaariga ku qoran laakiin sidan baa mashhuura labada mid walba waa iska sax weeye inamaa ana cabdun iyo inamaa ana cabduhu marka kiristaanku ina maryamo waa ku talax tageen ilaahayna waa ku gaalaysiiyey laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha saalis alaasa waa gaaloobeen kuu yidhi saddex ilaahoo laysu geeyaa ilaah waaxida isku ah waa gaaloobeen kuwa yidhi ciisa bnu maryam baa allaah ah waa gaaloobeen buu allah yidhi oo ku gaalnimo xukmay ya buusiri muxuu leeyahay dacma dacathu nasaara fii nabiyihim waxkum bimaa shi'ta madxan fiihi waxtakimi ka tag buu yidhi kiristaanku waxay ina maryama ka yidhaahdeen ee ku sheegteen oo saalisu salaasa iyo ibnullaahi iyo isagaa allaaha midnaba ha odhan waxkum bimaa shi'ta madxan fiihi waxtakimi ammaanna wax alla waxaa doonta nebiga ka dheh dee markaasuu muxuu gaadhay inuu yidhaahdo ya yacni waxa weeye adduunyadii aakhiraba marka nebi maxamed baa ku deeqay fa inna min juudika addunyaa wa darrataha quluwigu waa iska ilaalinaya dee intii kiristaanku iska ilaalinaya ila wuxuu ihi dacma dacatu nasaara fii nabiyihim ya kiristaanku waxay ina maryamo ka sheegeen ee nebigooda ka yidhaahdeen iska daa oo taa ha la iman laakiin ammaan wixii kale aad doontaba ka dhig deed wuu dabaqay oo muxuu yidhi faina min juudika addunya wa darataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami nebi allow deeqdaada waxa bacdi ka mida ah way ka guda ballaadhan tahay adduunyadiiyo aakhiraba waa qayb ka mida ah deeqdaada mintu waa maxay waa tabciid faina min juudika addunya wa darataha oo talow deeqda ka ballaadhan markaa maxay noqonaysaa adduunyadiiyo aakhiraba hadduu yidhi markaysaa ka mid tahay ziyaado kalena dee waa la socotaa oo dee allah maxaa loo reebay markaa allahna wuxuu inna lana ala alaakhirata waluulaa ya fa min juudika dunya wa darrata darrada waxaa loo jeedaa asal ahaan dangaladaa la yidhahdaa laba dumare la isla qabaa la yhaha maxaa darrataan loo yidhi laba dumare la ysla qabo kullu waaxidatin taduru lukhraa caadatan waxaa la yaqaanaa sida haalibka ah mid waliba ta kalay dhibaysaa marka waxa weeye darrataan baa la yidhahdaa waa darra marka aakhire muxuu darro ugu magacaabay iqbaalka ziyaadada ahee mid la qaabilaata kaley waxyeelaysaa xaggaasay shabah kala leedahay ya hadduu qofku aakhiro u go'o dee adduunyadiisii naqsi baa ku imanaya sooma hadduu adduunyada iqbaal kulliga qaabilana aakhiradiisi bay dhibaysaa sooma marka dee darrataan bay shabah ku leedahay waa noocan ma a u soo qaata ya isticaaru ka dhigay fa inna min juudika adunya wa darataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmiyadaada badanna waxaa nebi maxamedow ka midoo bacdi ka mida ah cilmiga loox iyo qalimka bimacnaa waxaa looxa ku yaalla looxulmaxfuudka waa qayb cilmigaaga ka mida ah. mintu waa tabciid ya wa min culuumika cilma allawxi waayo looxa maxaa ku yaallaa waxaa ku yaalla wax alla waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama kullu xaraka iyo kullu sukuun iyo kullu markaysa markaa ilbiriqsi iyo nuuxsi kasta iyo wax kastoo jiri doona iyo ficil kastoo dhici doona iyo makhluuq kastoo la abuuri doono iyo wax alla wuxuu samayn doono marka mustaqbalka ilaa aakhiro ilaa qiyaamadu kacayso waxa ka sokeeyo dhan geybka ku sugan iyo wixii hore u dhacay kulluhaa waa ku sugantay looxa nabiguna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaclamu maa fii kadin ila allah inan baa nabiga ammaantay oo markaasay waxay tii wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadi waxaa nagu sugan nebi og waxa berri dhici doona markaasaa nebigu ku inkiray hadda waa berri qura ilaa qiyaami saaca maaha markaasuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga allahna muxuu yidhi wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu allah agtiisoo keliya waxaa ku sugan laa cinda hayri mafaatixu alghayb laa yaclamuhaa ilaa hu isaga mooye cid kale ma oga mafaatixulghaybkuna waa maxay yacni waa shanta aayadda luqmaan lagu sheegay saas aawadee nebiga markii la weydiiyey oo lagu yidhi qiyaamadu goormay dhacaysaa yacnii wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya min khamsi alghayb ya shantii haybkay ka mid tahay falaa yaclamuhunna ila allah allah mooyaane cid kale ma ogaan hadda waa goortay qiyaamadu dhacayso saasaa nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu looxa waxaa ku sugan og yahay kulligeed rux xudayfe uga dirayay markaysaga gaalada u lahaa markaysaga warkooda inoo soogow muu looxa ka eego say gaaladu markaysaa u dhaafeen markaysaa markaa maalintii beder oo buurta yar intay xaggan ka mareen ariiqa markaysaa yani mareen khooriga badda ay markaysaa mareen halkaas ay ka badbaadeen muxuu odhan waaye waa markaysa halkaa waa kuwa maraya quluubta nifaaqa lagu qarsanayo muxuu ilaahay uga nafiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waminman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum lowxulmaxfuudka mayna ku qorayn mise lowxmaxfuudka ayaga laguma qorin awal maa khalaqa allahu alqalm uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama hadda marta xadiiskii cubaada wuxuu ilaahay abuuro qarinkaa ugu horreeyey markaasuu ilaahay ku yidhi qor markaasuu ilah maxaan qoraa markaasaa waxaa lagu yidhi waxaad qortaa ilaa qiyaamada waxaa jiri doonaa markaasaa fajara alqalamu bima huwa kaa'inun ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamadu ka dhacayso waxa dhici doonoo ayuu qalinkii markaa qoray amar ilahay buu ku qoray marka quluwiga la sheegayo sheegaye laynaga reebaayo waa shay kasta oo xadkiisii la dhaafiyo xagga ictiqaadaadka ha ahaado xagga cibaadaadka ha ahaado xagga acmaasha ha ahaado xataa nebigu wuxuu gudageliyey dhagxanta jamaraadka la tuurayaa dhagxanta quruuruxee yar ee finiinka xasal khadfi ee fartii rasuulka lagu tuuri karo ya taasuu nebigu sharciyeeyey in jamaraadka lagu tuuro ayaamaha markaysaga mina jamaraadka marka la tuura markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas ku yidhi fadl ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi ulqut liya alxasaa quruurx soo gur falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waxaan u soo guray buu yihi quruurux kuwa finiinkee fartiya suulka lagu tuuro ah baan u soo guray markaasuu sacabkiisa saa u saaray markaasuu amhaala haaulaahi farmuu ayuha annaas wa iyaakum alguluwa fainamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwa fi ddiin kuwaasoo kale quruuruxaasoo kale dadow tuura ya waxaan idinka digayaa guluwiga iyo tanaxtaggaan idinka digayaa xagguu guluwi kaga jiraa ama ka soo gelayaa waxay yidhahaan culammadu haddii la dhagxanta waaweyn baa ka fadli badan oo dhagxan waaweyn la tuuro huluwi bay noqonaysaa ficilkii huluwi lagula yimi ila dadka qaar baa yani markaa jamaraadka la tuuraya isle markaa shaytaan baa meesha lagu dilayaayo cadhada iyo markaysaga yani markaa waxa ay tuurayaan qaar baa kabaha markaysa xataa markaa nacala ah kugu yaala markaasaa ay kabahana raaciyaan xataa cadhada haysa ya qisa dariifa la soo naqliyo islaan masriyada ah ayaa jamaraadkay tuuraysa wadaad baa ag joogay markaasay waxay leedahay lacnatullaahi calayk shaytaankii bay nacdalaysaa markaasay ku tuuraysaa wax alla waxay haysay markaasay t afsadta bayni wa bayna zawji <laughs> anigi iyo ninkaygii baadna kala kharibtoona kala fasahaadisay <laughs> ya cadhada markaasaad wadna nin baa wuxuu ku yidhi ka idinkala fasahaadiyey adig iyo zawjkaaga halka ma jooge masar buu joogaa bui masarcalaa <laughs> ah, kulli xaal quluwiga culamada qaar waxay yidhahdeen laa taqluu fii diinikum yani kiristaanka oo keliya lagula hadli maayo waxaa lagula hadlayaa kiristaanka iyo markaa yuhuudda labada qolaba oo quluwigu wuxuu noqonaya mujaawasat lxaddi ima fi lifraad wa ima fi tafriid quluwigu mar wuxuu noqonayaa ku talax xagga yani xaddhaafka shaygii xagga hore looga taraaro waxaa kaloo quluwiga soo gelaya tasaahulka iyo ka gaabiska in markaa quluwi lagula yimaado oo iminka nabi ciise calayhi salaam qolada markaa kiristaanku saasay ugu talax tageen oo xadkiisii bay dhaafiyeen waa ka kormariyeen qolada yuhuudduna hoos bay u dhigeen oo iyaguna xagga kale u xadgudbeen markaasay rasuul ilaahayna ma aha waana falalow waana marka ibnu zina yidhaahdeen marka xaggaas iyaguna marka ugu talax tageen marka talax tagga labada geesood ba culamada qaar waa geliyaan waxay culamada qaar yidhaahdeen yani markaa raafidada iyo khawaarijtu iyaguna sidaasoo kale cali ka yeeleen qolo waxay ugu talax tagtay cali inay qadisaan oo kor mariyaan oo mansiladiisii dhaafiyaan ilaa qaarkood caabudeen ya waa qolada markaa raafidada ya iyo shiicada kale ka sii daranay marka iyagu marka saba'iyadii iyo kuwa qolada khawaarijtuna waaba gaalaysiiyeen markii dambena dhiiggiisa abay bannaysteen waa dileen marka dee labadii xadgudubba marka ay labadaba la yimaadeen oo cali keliya kula yimaadeen allah waxau ihi yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow laa takluu fii diinikum alinjiili ay ahla alinjiil buu u fasiray laakiin cumuumka in loo fasiro ayaa fiican siyaaqu ka eegay oo maadaama markaa qoladii kiristaanka lala khitaabaayo ayuu markaa iyagoo lafdi caama ah lagula khitaabay ahlu kitaabku uu soo gelayaan yahuudiya kiristaankuba ayaa haddana khusuuskii kiristaanka u ku xambaaray culamada qaar waxay yidhaahdeen itlaaqa in lagu xambaara fiican yaa ahla ya ahlu kitaabow alinjiili yaa ahla alinjiili baa markaa macnuhu u dhacaya laa tagluu ay laa tatajaawazu alxadda xadka ha ka gudbinoo ha ka tallaabina fii diinikum diinkiina gudihiisa walaa taquluu cala allaahi allaha ka odhanina ila alxaqa ila alqawla alxaqa qowlka xaqa a ah mooyaane wax kale allaha ka odhanina marka alxaqa mancuudkii baa yani markaa xadfan alqawla alxaqa oo min tanziihi iyo ilaahay la nasahaya ilaahay laga hufayo laga dheeraynaayo ama loo diidaayo can ishariiki wadaage wax la wadaaga khasaa'istiisa la wadaaga walwaladi iyo ubadba loo diidaayo oo laga nasahayo innama almasiixu masiix ciise bnu maryama oo ciisoyna maryama ahi ahaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeye ciisa waxay noqonaysaa inuu yahay cadfu bayaan inama almasiixu masiix ciise bnu maryama ciiso ina maryama ah rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeye khabarkii waa kaa wa kelimatuhu kelmaddii ilaahay weeye alqaah ah xaaluu kelmaddaa ilaahay ku tuuray oo gaadhsiiyey awsalaha allaahu ilaahay gaadhsiiyey ilaa maryama maryama gaadhsiiyey marka maadaama yani marka wa kalimatuhu kalimatullah ay tahay oo macrifo ay tahay alqaha jumladan waxay noqonaysaa in la xaaleeyay noqonaysa ilaa maryama maryama uu ku tuuro gaadhsiiyey wa ruuxun ay duu ruuxin mid ruux u saaxiiba weeye min ama la yidhaha ruuxda lafteedabaa lagu itlaaqay waa qowl labaade wa ruuxun waa ruux weeye ruuxdaasoo minhu xagga allah ka ahaato allah u abuuray mintu waa ibtidaau lghaaya udiifa ilayhi ilaahay baa loo tiiriyey oo loo idaafeeyey loo nisbeeyey tashriifan lahu sharfis la sharfaayo daraaddeed oo ruuxana waa soo aroortay axaadiistaba waa ku timid walaysa kamaa zacamtum maaha sidaa idinku sheegateen haddaa kiristaan tihiin ibnallaahi ina ilaahay ma aha ay laysa huwa kamaa zacamtum ibna allaahi aw ilaahan macahu ilaah allaha weheliye ma aha aw haalisa salaasatin ama saddex ilaaha mid ka mida ma aha lianna da ruuxi maxaa yeelay ka ruuxda u saaxiibkii murakabun waa murakab weeyo waxaa layska tarkiibiyey yacni markaa jasad iyo ruux walilaahu ilaahuna munazahun waa mid laga nasahay can tarkiibi tarkiibba waa mid laga nasahay wey wa can nisbati almurakabi ilayhi shay murakaba in loo nisbeeyana waa ka nasahan yahay lafdada tarkiibka iyo murakabka iyo alfaadda noocaasi waxay ka mid tahay alfaadda aan nusuusta ku soo aroorin ayay ka mid awjuh ah oo wejiyo kala duwan aqbasha umuuraha caynkaasoo kaleana waa umuuraha qolyaha markaa ahlulbidaci intay isticmaaleen dabeedna markii loo sallimay ay ashyaa xaqa ku nafiyeen waa imka muctasilada iyo jahmiyada iyo tarkiibka iyo murakab waa ka nasahan yahe tarkiib waa ka nasahan yahe aad bay u isticmaalaan tarkiibkana waxay yidhahaan culammadu macaani kala duwan baa ku ilaa lix macnay gaadhsiiyeen marka umuraha mujmalaadkee saasoo kale ah ee nusuusta ku soo aroorin kitaab iyo sunna waa la istifsaalaa waxaa la yidhaha muraadkaad uga jeedaa waa maxay malmuraadu biljismi malmuraadu bitarkiib malmuraadu bikada alfaadana aad isticmaalayso ee aan nusuus ku iman ee aad markaa ictiqaadkii ama sifaadkii ilaahay ku sheegayso muraadkaad uga jeeddaa waa maxay facalayka bitafsiili watabyiini faliطlaaq walijmaalu duuna bayaani qad afsada hada lwujuuda wakhabada aladhaana walaaraa'a kula zamaani alfaadda mujmalaadka ah ee macaani kala duwan oo xaq iyo baatila labadaba aqbali karta layskamana nafiyo si itlaaqa layskamana sugo si itlaaqa laakiin yustafsal waa la kala tafsiil weydiiya iminka muctasiliya jahmiya markay erayadan isticmaalayaan tarkiib ilahay waa ka nasahanya murakabna ma aha waxay u isticmaaleen sifaatka inay diidaan oo waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo daata iyo sifaat ayuu allah markaa yani markaa sifaatna waa u sugnaadeen daatana waa u sugan tahay ya oo daatullah sifaadna waa ku sugan yaho waa weheliyaa haddii la yidhaahdo tarkiib baa ka imanaya bay yidhahdeen waa murakabun min daatin wa sifaat bay yidhahdeen marka si aan taasi uga iman waa in kale nafiyaan magaca tarkiibka ay soo qaateen baynay ku nafinayen marka eraygani waa erey la sallaansado waana erey mujmal ah waa erey xaq iyo baatil labadaba aqbali kara macaanida qaarkood ay ku nafinayaan marka waxa waa macnayaal baatil ah yani laakiin macnaha baatilka marka la nafinaya alfaad sharciya oo waadixa waa in lagu nafiyaa marna waxaa lagu nafiyaa waxyaale xaq ah iminka shiikhu hadda wuxuu nafinaya waxay tahay waa shay marka waxa weeye baatilu hadda nafinaya oo dee waladiyadii iyo ashyaadaas iyo tacadudka yani daatada ilaahay inaynay marka mutacadida ahayn iyo ashyaadaasu nafinaya laakiin ashyaada noocaase marka uu nafinaayo alfaadan inuu ku nafiyo ku diido uma qabo xaaje uma qabo alfaaddanna waa alfaad yani siyaalo kala duwan loo isticmaali karo walilaahu munazahun can tarkiibi allah waa ka nasahanya tarkiibka wa can nisbati almurakabi ilayhi shay murakaba in markaa loo nisbeeyana waa ka nasahan yahay marka allah waa waaxid waana axad waaxidnimada ilaahayna sifaadka ilaahay allah u sugnaaday kama hor imanayso allah isagoo waaxida ayuu sifaat mutacadidana ay u sugnaadeen asmaa mutacadidana yani marka allah ay u sugnaadeen faaminuu bilahi allah rumeeye wa rasulih rasuuladiisana rumeeye walaa taquluu ha odhanina alaalihatu alaasa ilaahyadu waa saddex ha odhanina allahu wa ciisa wa ummuh oo yani marka allah iyo ciise iyo ciise hooyadii ayaa ilaah waaxida isku ah ha odhanina yani nimankani waxay sheegayaan kiristaanku salis alaasa markay leeyihiin saddex laysu geeyey ayaa isku ilaah waaxida ah salis alaasa ayaa waxay ka hadlayaanna sifaat ma ah oo sifaatku way tacadudi karaan asmaadu waa tacadudi kartaa laakiin musamaha markaysaga lagu magacaabayo waa inuu noqdaa yani mid markaa waaxida waa inuu marka alihaada salaasa ah odhanina intahuu can daalik sidaa ka reebtoonaada oo ka hadha waatuu khayra lakum la kaalaya khayran lakum wax idin khayr le la kaalaya minhu kaa idinka khayrlaho kaa khayr idinkuma jireen idinka khayr badan waxba in yani markaa la yidhaahdo haddaan tanazul loo fasirayn yani markaa ma aha laakiin cala sabiili tanazul hadday tahay dhib kuma sugnaa waatuu la kaalaya khayran lakum wax idinka khayr badan sidaas haddiiba laga soo qaado fardan wa taqdiiran in sidaan khayr ku jiro kuma jire war si wax idinka khayr badan la kaalaya saa markaa waa la odhan karaa wa huwa tawxiid waa tawxiidka inama allaahu allah wuxuu ahaado qura ilaahun waaxidun ilaah keliya subxaanahu tansiihan lahu ilaahay baa ka nasahan oo waa ka nasahaynaa nasahaad an yakuuna lahu walad can an yakuuna lahu walad inuu walad u sugnaado ilahay waa ka nasahayn walad waxaa loo jeedaa mawluud mid la dhalo mawluudkaasina lab ya dhadig waa soo gelaya lahu maa fi samaawaati wamaa fi alard mawdicaa in la xidhiidhiyo iihaan bay keenaysaa macno faasida oo haddii markaa la yidhahdo subxaanahu an yakuuna lahu waladun oo lagu sii daro lahu maa fi waladka la nafinaye ilaahay laga nasahayaa walad sifadaa leh inuu yahay waxaa loo fahmi karaa haddaanu sifadaa lahayn inaan la diidayn waana baail saasaa la yidhi waa waqfi waajiba la yidhi halkaa in laysku taagaa walaysa fi lqur'aani min waqfi wajab walaa xaraamin hayra maa lahu sabab waatuu ibnu jazari odhanaayo qur'aanka waqfi waajib iyo mid xaaraani toonna kuma jiro mooyaane mid sabab leh ya sababtu waxay tahay macno faasida ila waqfiga ibtidaaga waxa qur-aanku maadaamuu carabi ku yimi qawaaciddii waqfiga ibtidaaga ee carabigaa loo raacaya lahu ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka usugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantood khalqan wa mulkan wa cabiidan yacni xagga abuur ahaan oo isagaa keligii abuuray wa mulkan iyo xagga mulki ahaan keligii isagaa mulkiya wa cabiidan iyo xagga addoomma ahaan isagaa keligii ku tasarufa oo addoommadiisi ay yihiin waalmulkiyatu mulkinimadu yeelashaduna tunaafi albunuwa waxay diidaysaa dhalmaday diidaysaa dhalmada ayay diidaysaa oo dee isma qabato yacni waxa weeye mulkiga iyo yacni markaa dhaleeyadu isma qabato saas aawadeed aayadahan ku saabsan tawxiidka caynkana waxay ka daliishadaan culammadu inaanu markaysagaa qofku ubadkiisa addoonsan karin ee tumaatigahaan ay u xoroobayaan haddii gacantiisa soo galaan masale fikiya laga qaadanaya ayaad caqiide ku saabsan ayaa masale fikhiya laga dariishanaya hmm. wa billaahi wakiila allah baa ku filan wakiilan yani xaaluu wakiil yahay yani shahiidan mid markhaati yahay calaa daalika arrinkaa ka markhaatiya uu yahay allah baa ku filan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk